الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسئلة tawaabicdan ka soo bilaabaynaa as'ilada su-aasha ugu horeyda waxay tahay tawaabicdu waa imisa tawaabicdu waa afar afartii sheeg annactu walbadalu taabica ugu horeeya waxaa la dhihi jiray nacti nacti yuu raacaa mancuud u raacaa taabica ugu horeeya waa nacti mancuuduu raacaa waa yahay muxuu ku raacaa nactigu mancuudka muxuu ku raacaa saddex awjuhul icraaba miduu uga raacaa rafco nasbo khafdo saddex awjuhul icraab miduu uga raacaa tacriif iyo tankiirna miduu uga raacaa marka shantaasuu laba uga raacaa inta la sheegay waa intaas saxiix mihaal isagoo rafco ku raacay nactiga manquudkii qaama zaydun alxaaqilu isagoo nasba ku raacay ra'aytu zaydan alcaaqila isagoo khafda ku raacay marartu bisaydin alcaaqili macrifadu waa meeqa shay waa shan shay shantii sheeg alismu alismu alismu lmudmar alismu lcalam alismu aladi fiihi lalif wallaamu alismu lmubham wamaa udiifa ilaa waaxidin min hadihi alarbaca waa la gartay mubhamka maxaa loo qaybiyaa ismul ishaara iyo ismawsuula loo qaybiyaa nakira maxaa la yidhaah kullu ismin shaayicin fii jinsi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara mihaal bal ku dhawaaq ism oo nakira ism nakira ku dhawaaq masjid oon alu ku jirin masjid rajul imra'a صaxiix daarun shaatun ibilun baqara waa la gartay xuruufulcadfi waa toban marka baabka cadafka marka la joogo taabic iyo matbuucay kal taabica magaciisa maxaa la idhahdaa macduuf a la taabica magaciisa mid kala raacayo matbuucana macduufu calayhi ayaa la yidhaahdaa xarafkana xarfu cadafkaa caadif aa la yidhaahdaa waa la gartay maxay isku raacaan macduufka iyo macduuf calayhiga awlju iraab bisay isku raacaan ah, icraabta afarta midka hore wuxuu qaatuu kan dambe ku raaca rafcun nasbo khafdo jasmu ah, midka hore wuxuu qaato oo macduuf calayhiga icraabka uu qaato ayaa macduufku ku raaca waaya waa hagaajidaha iska hadlay baabu tawkiidi atawkiid baabkan tawkiidka marka la joogo matbuuca la raacaya magaciisa maxaa la yidhahda muakad aa la yidhahdaa taabicana muakid aa la yidhahdaa muakidku muakadka muxuu ku raaca afar mid ka mid ah haya saddexda owjool caraabka ah miduu ku raaca midkii uu qaato muakadku ku qaato muakidkuna ku raaca iyo macrifanimadana waa isku raacaan صaxiix weeye mis albadlu baab اlbedeli manala joogto markaan raynay baab اlbedeli bedelka baabkaan la yidhahda baabulbedel taabica iyo matbuuca kala sheeg taabica magaciisa matbuucana magaciisa mubdelu minhu صaxiix taabica waxaa la yidhahdaa bedel mid kala raacayana mubdelu minhu a la yidhahdaa bedelku mubdelu minuga muxuu ku raacaa raabta bisuu ku raacaa icraabta bisuu ku raacaa bedel waa qaybsamaa meequu qaybsamaa afaruu qaybsamaa badlu shay min ashay magac kale ma leeyi badlu lkuli min alkuli wabadlu lmutaabiq saddexda magacuu leeyahay saxiix midka labaad badlulbacdi min alkuli midka saddexaad bedelulijtimaali midka afraad bedelulkaladi saxiix badl badelu shay min ashay daabidkiisiyaa lagaa rabaa an yakuuna haani cayn alwal haaniga oo bedelkaa mubdelu minugii naftiisi waa inuu yahay miaal u keen miaala lagaaga rabaa bedelu shay min ashay maa sha allahu qaama zaydun akuuka icraaba lagaa sugaa qaama ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxalahu min alicraab zaydun faaxilu qaama marfuucu biqaama wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri akuuka ma laga qaadana maxalushaahidkiina ma wey akuuka haye akuuka ka bilow haye aquu aal raba horta in la xraa marka hore eh? maadnan gaarin idinka meel dambe ad ka soo gaarteen dhib male waaba dadaalaydaan khayr allah ina siiyo miyadhaydaan haye ninka anaa ku dhuftay bad akuuka akuu badelun min zaydin ama isku tegaya hal nin al raba in loo daaye da haye adeer bad akuu badlu min zaydin wabad haye akuu badlu min zaydin wabadlu kul wabadlu shay min ashay amase wabadlu kuli min alkuli waa isku mide haye ma dhamaystirtid aquu bedelun min zaydin wabedelu kuli min alkuli haye wabedelu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi اlkhamsati maa naaba fiihi xarfun can xarakatin akuu mudaaf wاlkaaf mudaaf ilayh مبني مبني مبني مبني على الفتح في محل جر بدل فكروني اللي يرادا هيه بدل الشيء من الشيء وكب حمي هيه بدل بعد بدل البعض من الكل محل يرادا ضابطي كرو دواق وفي عنتها ma xafidta sida haye badlu shay badl bacdi min alkuli laga rabaa badl bacdi min alkuli ma sha allah an yakuna الثanي juzءa min alawli juzءa min alawli misaalkiisiyaa lagaa rabaa akaltu rakiifa uluثahu icraabkiyaa lagaa rabaa akltu ficlu wa faacilu الرقيف مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر ثلثة ثلثة بدل سيدة هيا هيا هذا يسألوا هرت هلك هلك waxaad fogaada qofkan waxba oqooni adiga arday dadaalay ma tiido halkaan ii soo fadhiis ardaygan wax oqoonaa fogaada haya akaltu rakiifa uluahu mahayda arbacadiad maqneen waa haddaad joogi lahayd waxbaad ku dhigi leh haya hayaada adu mahayda haye kor u exraaq waa fiicantaa akltu rakiifa ulu akaltu ficlu wa faacilu arakiifa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi haye uluثa badlu min arakiifi qowaay qowaay sida qowaay ka qaado haye mafcuul bihi mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhiri ulua badl min الraqiifi wa badl bacdi min alkuli wa badlu mansuubi mansuubun wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhiri taasa la rabaa waxaan bislayn lama yimaadee waa la gartay uluka mudaaf walhaa mudaaf ilayh mabniin ala dami mabniin cala dami fii maxadi jarin waa isku mid iyo afdini fii maxali jarin waa hagaajida axsanta axsanta maa sha allah axsan allahu ilayka miaal yaa ku xigan jawaabin yaa ku xiga haye badlbacdi min alkuli weli kamaanguda badlbacdigaan weli ku dhex jirnaa bedelbacdiga daabidu lahaa muxuu ahaa daabidkiisii mise nin hore ka jawaab miya ayr allah kus adna waa hagaajiday bedeluijtimaal aan u gudbayna marka bedeluijtimaal maxaa la yidhaha daabidkiisa ii sheeg an yakuuna bayna الثاني wاlأwل irtibaad غayr اlkuliyati wاljuzئiyati ma sha allah miثaal nafacanii zaydun cilmuhu icraab nafaca ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxal lah min acraab wanuunu lilwiqaaya walyaau damiiru mutakalim mafcuulu bihi y mabniyun cala sukuuni maa sha allah zaydun zaydun faacilu nafaca marfuuc ضمة ظاهرة في آخره علم بدل من زيد وبدل اجتماعي وبدل مرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره علم مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر أحسنت أها سك ها هو soo socda dad wax u diyaariday badlhalai haye badlhala maxaa la yidhaha an yakuuna aani maqsuudan haye an yakuuna aani maqsuudan haye halkaas kuma ekee inaad dhammaystirtaa lagaa rabaa haddii kale wiil maalintii kula joogaa kaa qaadana jaf mhy maya ka qaado ma sha allah an yakuna الثاني maqsuuda wاlأwalu غayru maqsuudin ma sha allah waa laga qaato haye waa hagaajida allah ku hagaajiye miثaal wara'aytu زayda alfarasa haye إعraab alwaaw xarفu caطfin ra'aytu ficlu wa faacilu زayda mafcuul bihi mansuub وcalaamaة naصb فatxaة ظaahiraة في akir alfarasa badl min zayd وbadlu غalط وbadlu mansuubi mansuub وcalaamaة naصbihi alfatxaة ظaahiraة في akiri ma شhaء allah baabu mansuubaati الasmaaءi almansuubaat waa imisa horaad u akriday oo hadda soo tiri laguma lehe kan ugu horeeya ii bilow waktigii uga baabiin mafcuulu bihi wey midka ugu horeeya mafcuulu bihi baabidu iska leeya matniga ku yaalla aa la dhahda hay sidaasaa la yhahda huwa alismu almansuubu aladii yaqacu bihi alficlu bihi ay calayhi alficlu wey bihidu hadday kuugu taalla waa bimacnaa calaa meesha calaa ku habboon xagga macnaha waayahay miaalka mafcuul bigi darabtu zaydan raab aye allah ku hagaaji waa hagaajiye waa qaybsamaa waa qaybsamaa mafcuul bihi meequu qaybsamaa daahir iyo mudmar صaxiix aawa daahirkii darabtu zaydan rakibtu farasa صaxiix mdmr waa sii qaybsamaa l meequu qaybsamaa mutaصil bicaamilihi munfasil can caamilihi labadaasu u qaybsamaa falmutasilo mayla socotaa adeer mise waa hurda mayla socotaa haye mutasilka midka caamilkiisa la xidhiidhaa waa meeqa tirsigiisu laba-iyo toban wey maxaa loo qaybinaa laba-iyo tobanka saddex qayboodoo loo qaybinaa qaybta koobaad inaani lilmutakalimi وamسaة للمkhaaطب وamسaة للkاaب saasaa loo qaybiya dartii aan ku daraynaa alxamdu لlah وصلى الlaه عalى نaبيina محamd وعlى آliه وأصحaaبه وmaن تبعهم بإحsاn إلى yوم الdيn والمنfaصل damiirkii munfasilka ahaa oo caamilkiisii ka socmay damiir oo mafcuul bihi ah oo munfasil ah oo caamilkiisii ka soocmay naa cashra ithnaa cashara waa labiyo toban waalmunfasilu midkii soomay ithnaa cashara waa labiyo toban wahiya labiyo tobankii iyaaya wey wa iyaana wey wa iyaaka wey wa iyaaki wey wa iyaakuma wey wa iyaakum wey wa iyaakuna weeye wa wey wa iyaahuma wey wa iyaahum biiga laba u qaybsamaa mafcuulihii mafcuul bihi oo isim daahira ah iyo mid oo ah isim mudmar ah mudmarku wuxuu u qaybsamaa labo mutasil mid caamilkiisii la xidhiidha darsigii horaan ku qaadannay iyo munfasil mid caamilkiisii ka soocmay midka caamilkiisa ka soomcay waa labiyo toba inaani lilmutakalimi wa khamsatun lilmukhaadabi wa khamsatun lilqaa'ibi saddexa loo qaybina labiyo tobankiiba kitaabkaa noo dhigay iyaaya labiyo tobanka marka iyaada isimkii ah waxa ka dambeeyna waa xaraf oo tusaya cidda mafcuulkan loo isticmaalayo labiyo tobanka iyaa kaasaa mafcuulkiia iyaa bis a mafcuul ah mafcuulu bigii waxaa ah iyaa xuruufta kada waxaa ka dambeeya asmaan waa waa xuruuf iyaa ayadu waa ism waa mafcuulu bih waxaa ka dambeeya waa xuruuf xarafkaasoo tusaya mafcuul bihigan cidda loola jeedo waa xuruuf waa xuruuf iyaaya haddee soo geli waa mafcuul bihiye ficil iyo faacil keen ficilkii ku dul dhacay oo nasbiyey keen maa akramta niyahu ma aadan karaamayn ilaa iyaaya anigaad i karaamayda dheh maa akramta ma aadan karaamayn ilaa iyaaya aniga unbaad maa akramta niyahu ma aadan karaamayn ilaa iyaaya anigaad i karaamayday cid kale ma adan karaamayn haye icraab maa akramta maan naafiya waa xaraf wax lagu anfiyo maada akramta ficlu wa faacilu ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camal lahaa ilaa iyaaya iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniy calى الsukuni fi maxali naصb iyaa damiiru naصbin munfasilu mafcuul bihi mabniy calى الsukuni fi maxali naصbi wlyaau xarfu daalu lilmutakalimi waxda yada iyaa y yadaas waa xarf iyadu maahan ism walyaau xarfu daalu lilmutakalimi waxda wa iyaana soo qadaro ficilkii waa lagu baray maa akramta taadana iska kordhig maa akramta ninyahu maadan karaamayn ilaa iyaana annagaadna karaamayda maa akramta maa naafiya akramta ficilun wa faacilun ilaa daatu istinaa'in mulqaatun laa camala lahaa iyanaa iyaa damiiru nasbin munfasilun waa damiir fii maxali nasbi yaalla caamilkiisiina waa ka soocanya waa munfasil mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasb waa mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasb naa xarfun daallun للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه naadaas waa xaraf waxay tusaydaa mutakalim lala joogo amase mutakalim isweynaysiinaya labadaasi mid tusa maa akramtu taada markaan waad goda faacilka adaa iska dhiga maa akramtu anugu ma aanan karaamayn ilaa iyaaka adaanku karaameeye oo kali maa akramtu anugu ma aanan karaamayn ilaa iyaaka adaanku karaameeye maa akramtu maa naafiya waa xaraf wax lagu diido oo wax anfiya akramtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaai mulqaatun laa camala lahaa iyaa damiiru naصbin waa damiir fii maxali nabi yaalla damiiru naصbin munfasilun caamilkiisiina waa ka socayn mafcuulu bihi wey mabniyun cala sukuuni fii maxali naصbin wاlkaafu xarfun daalun lilmukhaaطabi taada god maa akramtu anugu ma anan karaamayn ilaa iyaaki adiga ma ahnay gabarya maa naafiya akramtu ficlu wa faacilu ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camla lahaa iyaa damiiru nasbin munfasiru mafcuulu bihi mabniinu cala sukuuni fii maxal nasbi والكاف حرف دال للمخاطبة هذا قد ما أكرمت أنه ما هن كرامين إلا إياكما لبدين أن ما هن ما نافية أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها إيا ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب كما حرف كما اسكو قبو حرف دال للمخاطبين اه اسكو مفوده كما هذه كلا كلا قاده والكاف حرف دال للخطاب والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنيه ذات كلا قاده xabaha kala qaadin isku qabo kumaa xarfun daalun lilmukhaadabayni maa akramtu taada god anugu maanan karaamayn ilaa iyaakum raggiinaan badan maahane maa akramtu maan naafiya akramtu ficlun wa faacilun ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camala lahaa iyaa damiiru naصbin munfasilu mafcuulu bihi mabniin cala sukuni fi maxal naصbi kum isku qabo xarفu daalu lilmukhaaطabiina lilmukhaadabiina iyaakuna maa akramtu ilaa iyaakuna maa akramtu maa naafiya akramtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camla lahaa iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin calaa sukuuni fii maxali nasbin kuna xarfun daalun lilmukhaababaati xarfun daalun lilmukhaadabaati taada saad rabto u shaqal marka taada saad rabto u shaqal kor dhig god hoos dhig maa akramtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqnaa in karaamayn baana waa iska kordhiga maa akramta niyahu adugu maadan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqnaayaad karaamayn baan rabana waa hoos dhiga maa akramti gabar yahay maadan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqnaa oo keliya had karaamayn meeshaan rabaa markaan shaqalka saara taada maa akramtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqnaayo keligiisaan karaamay maa naafiya akramtu ficlu wa faacilu iyaa damiiru naصbin munfasilu mafcuulu bihi mabnin cala sukun fii maal naصbin walhaau xarfu daalu lilaabi lilghaa'ibi bas ah, ka soo gaabin waiyahaa maa akramtu ilaa iyaahaa maa akramtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaahaa gabadhii maqneedaan karaamayn maa akramtu maa naafiyatun akramtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camala lahaa iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabnin cala sukuuni fii macali nasbin haa xarfun daalun lilghaa'ibati wamaa akramtanugu ma aanan karamayn ilaa iyaahumaa labadii maqnaayeen maahane maa akramtu maa nafiya akramtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camala lahaa iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin ala sukuni i maal nabi humaa xarfu daalun lilaa'ibayni aw ilaa'ibatayni waa isku mid lilaa'ibayni na waa tusaa laba rag oo maqan lilaa'ibatayni-na waa tusaa laba dumar oo maqan nin iyo gabar maqanna waa tusaa maa akramto anigu ma anan karaamayn ilaa iyaahum raggii badnaayo maqan maahan wamaa akramtanuu maanan karaamayn ilaa iyaahum raggii badnaay maqna maahan maa maafiyatun akramtu ficlun wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun lacno lahaa iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin cala sukuuni fii maxalin basbi hum xarfun daalun lilghaa'ibiina rag badanoo maqanay tusa humta wamaa akramtu maanan karaamayn ilaa iyaahunna dumarkii badnaayoo maqnaa maahane wamaa akramtu anigu maanan karaamayn ilaa iyaahunna dumarkii badnaayoo maqna maahane maa akramtu maa naafiyatun waa xaraf wax diida akramtu ficlun wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camro lahaa iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin cala sukuuni fii maxali nasbin huna xarfun daalun lilghaa'ibaati baabulmasderi ahaa baabulmasderi hada midkaanu baabulmasderi waa masderka baabkii looga hadli jiray masderku hmm. waa dhacdadii la sameeyey masder waa dhacdo baabulmasderi haadaa midkaanu baabulmasderi waa masderka baabkiisii almasderu masder huwa alsmu waa isim isimkoo almansuubu la kordhigay alladii waa isimka yajiu imaanaa aalian xaaluha ah, midkii sadexayna fii tasniif ilficli ficilka la gedgedintiisa dhexdiisa ku sadexayna naxwu ama waxaad tiraa fii tasniif ficli ficilka la gadgadintiisa dhexdiisuu ku imaana naxwu daraba waa garaacay yadribu waa garaacaa darban garaacid dhe qara'a waa akriyey yaqra'u waa akrinaa qiraa'atan akrin jalasa waa fariistay yejlis waa fariisanaa juluusan fariisasho qacadda waa fariistay yaqudu waa fariisanaa qucuudan qaala waa yidhi yaquulu waa dhaha qowlan dhihid saama waa soomay yasuum waa sooma sowman masder waa midka markii ficilka la gedgediyo marka saddexaad imaana waa midka marka saddexaad qatala waa dilay yaqtulu waa dila qatlan dilid ah kataba waa qoray yaktubu waa qora kitaabata qorid ahaa waaya kataba oo qoray kitaaban kitaaban aad leedahay kitaaban qorid aad leedahay almasderu masder huwa alismu waa ism masder horta waa ism ficilna maahan xarafna maahan masder waa maxay waa ism Ah, mder waa isim شhan iyo tobanka mansuubaadda شhan iyo tobanku waa asmaa ficilna kuma jiro xarafna kuma jiro mansuubaadda شhan iyo tobankuba waa maxay asmaa xarafna kuma jiro ficilna kuma jiro almasderu masderku huwa alsmu waa isim isimko almansuubo la kor dhigay waa isim mansuub ah alladii waa isimka yajiu imaanaa aalian xaal yahay midkii saddexayna fii tasriifi اlficli ficilka la gadgadintiisa dhexdiisa ku imaana ama ku sadexayna alian ku tacaluji fii tasriifi ficli ficilka la gadgadintiisa dhexdeeda ku sadexayna naxwu daraba waa garaacay yadribu waa garaaca darban garaacid darban taas baa nowl masterkiis darban mafcuulu mulaa la iska yidhaahdaa mafcuulu mulaq mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fiiha wahuwa mderkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo weeye laba u qaybsamaa msder wahuwa msderkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo weeye msder meequ u qaybsamaa laba u qaybsamaa msder waa labo lafdiyon mid lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyon iyo mid macno loo nisbeeyey msder muxuu u qaybsamaa labo msder meequ u qaybsamaa laba maxay kala yihiin mid lafdi loo nisbeeyey iyo mid macna loo nisbeeyey ma ila socotaa waay haddaad ila socotay waa arki doonaa wahuwa masterkii qismaani laba qaybood mid loo mid qayb qismaani duu qismayn horta iidhe qismaani aad arki doona sababta loo dhaha insha allah gacanta soo socota fahmi maydi sababta loo dhaha gacanta saddexaad dii allaba ku gaarsiiyo markaas arkay laduu qismayniya saxehe adoo dhaha soo jeedin ah, gacantu soo socota ma la soconayo sababta duuqiismayna xaa laga rabaa maasiyada loo daaya aad dhehe marka gacanta saddexaad la gaadho aad leeda haddaan fahma insha allahu waa haddii alla doono wa huwa mafcuulkii mafcuul mudlaqiya laga hadlaya masderne masder ahaad adugu taqaane wa huwa masderkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid loo nisbeeyo ah, laba qaybood musaaxiibo wey wahuwa mafcuul mulaqi mafcuul mulaq mase masderu soo yiri masderan dhahayna marka wahuwa masderkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo wey lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyun mid macno loo nisbeeyey fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu masderka lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fa huwa masderkaasu lafdiyun waa mid lafdi loo nisbeeyey haddii masderka xuruuftiisa iyo xuruufta ficilku ay isku mid tahay masderkaas masder lafdiyaha la yidhaah u fiirso masderka iyo ficilka nasbiyey hadday isku xuruuf yihiin maxaa la yidhaha masderkaas lafdi hadda daraba yadribu darban darban waa meeqa xaraf saddex xaraf darabana waa kaas waa isku xuruuf sooma jeedin daraba waa saddex xaraf darbanna waa saddex xaraf oh marka kaasa waxaa la yidhaahdaa masder lafdi ah qacada yaqcudu ucuud hmm. yaktubu kitaab ah. kitaaba saama yasuumu sawman sawm sawm waa saddex xaraf soo maaha ah. saamana waa saddex xaraf waana isku mid xuruufta isku mid isku mid wahuwa masderkii qismaani duu qismayni laba qaybood musaaxibo wey lafdiyon mid lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyon mid macno loo nisbeeyey fain waafaqa lafduhu masderka lafdigiisa hadduu waafaqo lafda ficli ficilkiisa lafdigiisa maxaa loola jeeda hadduu lafdiga masderku lafdiga ficilka waafaqo maxaa loola jeedaa inay isku xuruuf yihiin qaran la socon oo laxaa loola jeeda markaa anigi weydiina markaan sheegayuu maqnaa soo ma jeedin macnaa qalbiguu ka maqnaayo de waa jooga qolofku meesha waa jooga mukusha mukusha iyo muuqaashu meesha waa fadhiyey laakiin qalbiga halkee jiray meel kale fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu masderka lafdigiisa lafdiga maxaa loola jeedaa xuruuftiisa xuruuftaa loola jeedaa lafda ficlii ficilkiisa lafdigiisa hadduu waafaqo fa huwa masderkaasu lafdiyun waa mid lafdi loo nisbeeyey miaal naxwu qataltuhu gaalkii waa dilay qatlan dilid qataltuhu gaalkii way waxaan dilay maan muslimkiiyade ah, qataltuhu gaalkii waa dilay qatlan dilid qataltu ficlu wa faacilu yaa icraaba haadaas yaa ii icraaba aye maada aad mafcuul bihi waayo ma soo marnay casharka casharka or lagu soo waa damiirkii mutasilka ah qof dambe ha weydiin qof dambe inaad weydiid maaha soo ma jeedid waxaa leedahay qataltu ficlu wa faacilu wlhaau damiiru naصbin mutaصil mafcuul bihi mabniyu calى damir fi maal nab nabad wey wlhaau damiiru naصbin mutaصil mafcuul bihi mabniyu calى dami fi maxali naصbi qatlan waa kaasa maxalujahidkii qatlan taas qatala ficilka xuruuftiis waxa wey qatala qatala waa meeqa carab qatlanna waa saddexdii soo maaha saddexdii laftirkoodii soo maaha marka waxaad tidhaahdaa qatlan mafcuulu muطlaq mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhir qatlan maya aliftu waa icraabta xarag tanwiintaa wadata tanwiintaa wadata xuruufta ka mid maa qatlan mafcuulu muطlaq markaa icraabada maxaa dhehe mafcuulu muطlaq mansuub وcalaamaةu naصbi فarxaة ظaahiraة في akhiri waay wain waafaqa haddii uu waafaqo lafduhu masderka lafdigiisu macnaa ficli ficilkiisa macnihiisa waxa weeyaan masderka lafdigiisa xuruuftiisu ficilkay ku macno tahay laakiin ku xuruuf maaha xagga macnuhu ficilka ka waafaqsan yahay wain waafaqa masderkii hadduu waafaqo macnaa ficli ficilkiisa macnihiisa duuna lafdi dhawaaqiisa ka sokay fa huwa masderkaasuna macnawiyun waa masder macnawiya masderkaas masder macnawiyaha la yidhaha ficilka waa isku macno laakiin isku xuruf ma wain waafaqa masderkii hadduu waafaqo macnaa ficli ficilkiisa macnihiisa ficilkiisa waa isku macne duuna xurufi xuruftiisa ka soka duuna lafdihi lafdiga xaa loola jeeda xurufta loola jeeda duuna lafdi xuruuftiisa ka sokay fa huwa masderkaasu macnawiyun weeye naxwu jalastu waa fariistay qucuudan fariisasho iiri jalastu waa fariistay qucuudan fariisasho hadda fiiri jalasa iyo qucuud ma isku xuruufa laakiin waa isku macno waa fadhi iyo fadhi jalastu waa fariistay qucuudan fariisasho jalastu waa fariistay qucuudan fariisasho jalasu ficlu wa faacilu qucuuda maxaan idhaha mafcuul mulaq qucuuda maxaan leenahay mafcuul mulaq mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii akhiri waqumtu waan istaagay wuquufan istaagid waqumtu waan istaagay wuquufan istaagid iiri waqumtu waan istaagay wuquuf hadda fiiri wuquuf iyo qumtu ma isku xuruufa may xuruuftaa ku kala duwayn laakiin waa isku macno waa isku macno waqumtu waan istaagay wuquufan istaagid waqumtu alwaa xarfu cadfin qumtu ficlu waa faacilun wuquufan mafcuulu muطlaq mansuubun wa calaamatu naqsi farxatu daahiratu fi akhir iyo wamaa ashbaha dalika intaas wixii shabaha baabu darfi zamaani wa darfi lmakaani baabu darfi zamaani darfu zamaan iyo وdرف المكان ضرف مكان hda محل meeشan waa meeشhii looga hadلaye ضرف مكان iyo ضرف زمان horta ضرف waa weel ضرف <laughs> sidiisa weelka la dha weelka wax lagu dhex shubo a la dha ضرف ضرفu زaماanna waxaa loola jeedaa اسmi زaمن oo فicilku ku dhex dhacay فicil kasta ood adiga samaydaa waqtigu ku dhex dhaca مakaanna waa ku dhex dhaca intaas ma ila فaهمteen hadda darsiaan akrina soo maaha waktigu ku dhex dhacay waktigan bacdcasrigu dhexdiisa ku jira soo maha makaanna waa ku dhex dhaca meeshaas makaankaas masjidkaas abubakar sidiiqu ku dhex dhacay soo ma jeedin ficil kastoo samaydaa zaman waktina waa ku dhex dhaca makaanna waa ku dhex dhaca ficil kastoo samaydaa makaanka uu ku dhex dhaco waxaa la yidhahda darfu makaan waktiga uu ku dhex dhacana maxaa la yidhahdaa darfu zamaan waa intaas intaasi madfahmi wey ficil kasta oo qofku sameeyo laba shaya laga maarmaana horta waktigu dhexdiisa ku dhaca ah. makaanna waa ku dhaca ficil marka makaanka uu ku dhex dhaco maxaa la yidhaahdaa darfu makaan ila darfku waa weel ficilkaagii makaanka dhexdiisu ku dhaco makaankaana weel u ah, ah. hadda masaajidku soo dhinac kasta nagama xigo hadda ficilka aan samaynayno degsan akrintaa makaanka dhexdiisu ku dhaca aggana kama jiro aggana kama jiro sooma jeedis sida waalkii ugu dhex jira makaankan ficilkan asirka ka gadaal waktigaas asirka ka dambeeyana dhexdiisu ku jira kamana horeeya kamana dambeeya dhinacna kama xigo marka labadoodu bacd alcasirkanu hadda muxuu dhooyi annaga darfu zamaan makaankaanuna darfu makaan sidaasoo leedahay ficil kasta oo aad samayda muxuu u baahan yahay makaan uu ku dhex dhaco iyo zamaan uu ku dhex dhaco zamanka ficilku ku dhexdhacay maxaa la yidhahdaa darfu zamaan makaanka ficilku ku dhexdhacay maxaa la yidhahdaa darfu makaan intaasana la ka rabaa baabu darfi zamaani darfu zamaankii iyo wa darfilmakaani darfu makaankii baabkooda aadaa maxaloo darfu zamaani darfu zamaan huwa smu zamaani waa zamaanka magaciisa zamanka magaciisaa la yidhahdaa darfu zamaan zamanka magaciisa isimkaasoo almansuubu la kor dhigay waa ismu zamaan kor dhigan ismu zamaan aan kor dhignayn lama yidhahdo darfuzamaan hadda haddaan idhaahdo yowmulkhamiisi yowmun xasanun aan idhi amase yowmulkhamiisi yowmun mubaarak aan idhi yowmulkhamiisi yowmu soo ma godin ma dhihi kartid darfuzamaan ma dhihi kartid ama waxaan idhi almasjidu waasicun almasjidu waan goday soo maahan darfu makaan ma dhihi karti darfu zamaan maxaa la rabaa waa isim nasbisan waa ismu zaman oo nasbisan darfu makaanna maxaa la rabaa waa isim makaan oo nasbisan u fiirsada darfu zamaani darfu zamaan huwa ismu zamaani waa zamanka magaciisa isimka almansuubu la kordhigo marka fiiri darfuzamaan haddaad maqasho koow horta waa zamanka isimkiisa labo waana inuu nasbisayn labadaas waa inaad fiirida horta ismu zaman waa inuu yowm layla qudwa saaca waqti zaman waa inuu shardiga labaadna maxaa ah waa inuu nasbisayn labadaas markaad isla hesho aad dhigi kartaa darfu zamaan maxaa lagu nasbiyey bitaqdiiri fii fii haddee fii horta ma waxbay nasbida mise waxbay hoos dhigtaa waxbay hoos dhigtaa marka maanta looma jeedo fiidii ee fiida macnaheedia loo jeeda fii macnaheedii ma xasuusataan maxay faa'iidayn jirtay darfiya shay shay ku dhex jira soo ma ahayn macnihiioo kale meeshan waa in lagu akawa maahan fiidii fii waxbay hoos dhigtaa waxma kor dhigto ee ujeeddadu waa maxe waa ha shardi ah macnihii fiidu tusi jirtay isimka dhexdiisa in laga fahmo oo ah hay hay ku dhex jiro ah, hay hay ku dhex jiro waa in meeshaan lagu arko macnihii fiidu tiisii jirtay saas wey warku bitaqdiiri fii bitaqdiiri macna fii fii macnaheedii soo qadarin la soo qadarayaa lagu nasbi isimkaas isimkaas waxaa lagu nasbinaa fiida macnaheedi lasoo qadara fiida macnaheedi lasoo qadara waa maxe zamankaasaa wax ku dhex dhece zamankaasaa ficilku ku dhex dhacay waa intaas ficilkii ayaa la weleeyey oo la koobay macnihii fiidaa lasoo qadara macnaheedu waa maxay zamankaas dhexdiisa waxaa dhacay ficilka ah, ficilkiyaa ku dhex dhacay darfu zamani darfu zamaan huwa ismu zamaani waa zamaanka magaciisa ismu zamaankaasoo almansuubu la kordhigay bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fiida macnaheedii lasoo qadarin lasoo qadaro ayaana lagu kordhigay wadaalika mihaalkii naxwulyawma oo kale wey waxaad tidhaahdaa sumtu waan soomay alyawma maanta sumtu waan soomay alyawma maanta soonkii adigu aada soontay waktigee ku dhex dhacay alyawma alyawma ah. ama waxaa tiraa sumtu waan soomay yowma alkhamiisi yowma alkhamiisi soonkaagii khamiista dhexdeedu ku dhacay u fiirso marka yowma waxaan leenahay waa darfu zamaan maxayna shuruudii waa laga helay koo horta zaman magaciis waaye waqti magaciis waaye labo waa nasbisanye saddex macnihii fiida ka muuqata maxaa yeelay soonkaagii maalinka dhexdiisu ku dhacay sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi ayraab sumtu ficlu wa faacilun yowma darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaniya dhe yowma darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaaniya wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aakhirihi darafku sida jaar majruurkii u tacalluqaa wa darfun mutacalliqun bisumtin alyowmadu waa tacalluqe sida jaar majruurkii u tacalluqe xataa markaad laqbaynaada fiiri sumtu waa soomay yowma alkhamiis yaan soomay fiiri meesha usii jiidayo maalinta khamiista aan soomay aan soomay soo kuma dhejin halkaasoo ku tacalluqa yowma mudaaf alkhamiisi mudaafu ilayhi majruurun wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri yowma mudaaf alkhamiisi mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri walaylata ictakaftu laylata dhe ictakafto waxaan ictikaafay allaylata xalay ictakaftu waan ictikaafay aniga allaylata ictikaafkaagii halkuu ku dhex dhacay laylada soo maaha allaylata waa ismu waqtin soo maaha waa ismu zamaan zaman magci soo maaha waana nasbisanye wuxuuna tusa macnii fiida oo ah laylada dhexdeeda ficil ku dhacay ah, ictikaafkaagiyaa ku dhex dhacay laylada ictakaftu waan ictikaafay allaylata fi laylati laylada dhexdeedaan ictikaafay fiiri bimacnaa fiidii laylada dhexdeeda aan ku ictikaafay اctakaftu ficlu wa faacilun allaylata darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu naصbihi fadxatu daahiratu fi akhri wa darfun mutacaliqun bictakaftu wa qudwatan aroorti wa bukratan subaxdii wa saxaran aroortii wa qadan berri wa catamatan fiidka hore ama xeshihii wa sabaaxan subax wa masaacan galab wa abaddan weligeed wa amadan hadda kadib wa xiinan wakti iyo wamaa ashbaha daalika wixii shaba intaasoo isku mid dhammaantood waa darfu zamaan maxaa ila waa ism nasiibsan mid walba ficla loo soo qadara labadaas miaal adugu ka tixraac ficil u soo qadaro darfu zamaani darfu zamaan huwa smu zamaani waa zamaan magaciisa isimkaasoo almansuubu lagu kordhigay bitaqdiiri ii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda oo lasoo qadaray wadaalika mithaalkii naxwu alyawma iyo walaylata oo kale wey sumtu yowma alkhamiisi ictakaftu allaylata ictakaftu allaylata aye wa qudwatan subaxdii wa bukratan subaxdii wa saxaran aroorti aroorti atamatan fiidkii habeenka qaybta hore wey catamatan fiidkii wa sabaaxan subax wa masaacan galab wa abadan weligeed wa amadan hadda kadib waa mustaqbal zamanka mustaqbalkaa la ihahda amad wa xiinan waqti iyo wamaa ashbaha daalika intaas wixii u eg oo shabaha wa darfulmakaani darfulmakaan huwa smulmakaani waa makaan magaciisa darfumakaan haddaad maqasho waa makaanka magaciisa meel magaceed wey meel magaceed isimkaasoo almansuubu la kordhigay bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda lasoo qadarideeda lagu kordhigay maxaa la yidhaha darfu makaan waa horta makaan magaciisa haddana isimkaasu waa inuu nasbisanya waana in macnihii fii laga helaa macnihii fii waxaa loola jeedaa waa makaan ficilku ku dhex dhacay waa makaan ficilku ku dhex dhacay wa darfu lmakaani darfu makaan huwa smu lmakaani waa makaan magaciisa isimkaasoo almansuubu la kor dhigay bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda macnahaasoo lasoo qadaraa lagu kor dhigay wadaalika miaalka naxwo amaama waxay leedahay jalastu waxaan fadhiistay amaama shaykhi jalastu waxaan fadhiistay amaama shayqi shayqa hortiisa fadhigaaga jalastu ficilkaas juluuska halkee ku dhacay amaama makaankaas dhexdiisa ku dhacay ah. ficilka juluuska fadhiga aad samayday makaankan dhexdiisuu ku dhacay jalastu waxaan fadhiistay amaama shayqi icraab jalastu ficlu wa faacilun amaama darfu makaanin mansuubun calaa darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu naصbihi فرxة ظاahiرaة في akhiri وظرف متacaliq بجلست أmاaم شhayk أmاaمa مضاaف الشhayk مضاaف إليه مjrوuر وعaلaaمaة jrhi كaسرaة ظاahiرaة في akhiri جلست waxaan فahiistay أmاaمa شhayk شhayka hortiisa أmاaمa waa ظaرف مaكاan مaxaa yeele horta اسم مaكاan wey meeshaasaa magaceeda waa la haha أmاaمa meeshaas oo horta xukumka ka horeyda magaceedaa la yidhaha amaana waa ismu makaan waana mansuubo waa kodhigaye ficlaana ku dhex dhacay khalaas waa darfu makaan marka jalastu waxaan fadhita amaama shaykhi jalastu ficlun wa faacilu amaama darfu makaanin mansuubun calaa darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fii aakhirihi wa darfun mutacaliqun bijalas amaam mudaaf ashaykhi mudaafu ilayh majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wa khalfa ah. sallaytu waxaan tukaday khalfa alimaami imaamka gadaalkiisa sallaytu waxaan ku tukaday khalfa alimaami imaamka gadaalkiisa sallaytu ficlun wa faacilun khalfa darfu makaanin mansuubun calaa darfiyati اlmakaaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri khalfa mudaaf alimaami mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akhiri khalfa ir hadda khalfa waa darfu makaan maxaa yeel horta makaan magaciis w meeshaas ka dambayd imaamka magaceedii wey waa ismu makaan waana nasbisan yahay khalfa macnihii fiidara waa laga helo salaadaadi halkay ku dhacday makaankaasay ku dhacday ka dambay imaamka halkaasaad ku samayday ficilku marka waa darfu makaan sallaytu waxaan ku tukaday khalfa alimaami sallaytu ficlun wa faacilun khalfa darfu makaanin mansuubun calى adarfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhirihi wa qudaama horay wa waraa'a gadaal wa fowqa kor wa taxta hoos wa cinda agta wa macala jir wa isaa'a ku-aadanka qaabilkiisa wa xidaa'a qaabil waa tilqaa'a qaabil wa ama halkaas wahunaa halkaan iyo wamaa shbaha daalik wixii shaba kulli intaana waa la wadaba labadii misaalan ku iraabay lamidii ah, labadii misaalan ku icraabay ay la midii waqudaama horay amaamay la midta wa waraa'a gadaal khalfay la midta wa fowqa kor wa taxta hoos wa cinda agtiisa qofka agtiisa waa maca la jirkiisa waa makaan اlijtimaac oo meesha aad ku kulanteen oh, waxidaaa watilqaaa ah, waizaa'a waxidaaa watilqaaa waa isku macna waa ku aadan meesha ku aadan wey ah, meesha ku aadan qaabilkiisa waa meesha qofka qaabilsanoo ku aadan wey ah, waxaa leedahay jalaasa waxaan fadhiistay izaa'a shay shayqa meesha ku aadan waxidaaa shay shayqa meesha ku aadan wa tilqaaca shay hayga shayqa meesha ku aadan tilqaaca shay wa tama halkaas meesha fog a lagu ishaaraa wa tama halkaas wa hunaa halkaan meel dhow a lagu ishaaraa makaan dhow tamana makaan fog a lagu ishaaraa hunaana makaan dhow iyo wamaa ashbaha daalika intaas wixii shabaha labada misaalo lagu icraab inta kale adaa laga raba wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed